yu'maru bixarakati bacda xadfi xarfi lmudaaraca toddobuna ku xasrisanaa nuuc waana ka soo gudubnay oo darsigani shalay iyo kii maalinkii ka horreyn iskugu darnay intaas waa ka soo gudubnay waxaan soo galnay shalana qayb ka qaadannay wa bihamsi lwasli sida loo laqbaynayana fiiri wasil xariiri xarfan wasil xariiri xarfan saakinan taasa waxaan ka dhigaynaa صifaة limawصuufin maxduufin wasil xariiri xarfan xaraf xarafkaasoo saakinan reeban xarafkaasoo kaana ahaa huwa xarafku mutasilan mid la xiriiray bilmaxduufi xarfu anatihi la xadfay xarafkaas reeban oo xarfu anaytihii la xadfay ku xigay xarafkaas la xariiri bihamsi lwasli hamsatwasli la xariiri ah.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 jeedid marka hadeer imshu imshu wowdu waa waljamaac laamti ficilka waa xadfanta qabla aakirkii shiinka ah maxaa saaran damaa saaran laakiin damadu ma asalaa may iclaala keenay khalaas markaasoo kale waa la kasinaa imshu alaleey ee la dhihima umshu la dhihima soo ma jeedid saddexdaas markaa amsada waa la kasrina fiiriya marka kaas raasmiya waxay ku xasilsaneed sideed nuuc waxaan gelaynaa ayadoo qablal aakhirka ay saaran tahay fatxa haddee fatxa waxaan leenahay mulaq ah, fatxa mutlaqanaan iska leenahay ilaa iyadu ma laha caridee waxaad leedahay wa amaa maa kaana qabla aakhirii fatxatun fa maxsuuru fii khamsati anwaac waxaad leedahay wa amaa maa kaana qabla aakhirihi fatxatun fa maxsuurun fii khamsati anwaacin wixii fatxa ay qablal aakhirka saaran tahay mudaarica weligiis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 raba maskaxdan ku haydee waxbaa meeshan la raba in lagu qoro ha qoraalka markaan yeeraayo ilaa aan dhammeeyo waxba hayga darinina waxaanini qiyaasu facila misaaladeed ku tirteen ku tixdeen allahu mustacaan anaa badiyey qaladka anaale qiyaasu facila ma ii qorteen waa mustanaa soo socda ilaa muctalalcayni ilaa muctalalcayni ficilo oo muctalalcayn ah sow kuma aanaan soo marin inay ka mid tahay muxaraku aani khaafa anta takhaafu khaf haaba anta tahaabu hab so soomaanaan marin ilaa muctalalcayni haye waila almudaacafa almushaddada mudaacaf mushaddada waa la mid ah waxaa leedaha cadda anta tacaddu cadda aad leedahay ah, masa ah, masisa wey asalku waa mudaacaf facileed masisa anta tamasu masa ah, maadiguna waa masa ogow amarkuna waa masa siyaaqad ku kala fahmi hadalku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 mustanaa ku jira halkaana ilaa sa'ala wa almucallayni oo la iclaaliyey haye maxaan ka soo istisnoonnay xalqiyulcayn walaam sa'ala iyo ra'aa bacd alclaal waxaa tidha wailaa masala tacaadud maxaa haysta qofaan mudaaric xaggaa lasaga xawila wixii o dhan wailaa masala tacaadul dheh waa masale kale ilaa waxaa jirta maogtahay facala oo xalqiyulaam ah masale ah oo ayadu waxa wey aan meel kale ku soo marnay halkaan kuso muxaraku aaniya ku soo marnay wailaa masalaa tacaaduli sldi oo loo diray nabadoonada sariga ma xasuusta yaxe marka waaqaca anta taaqacu fiiri xarfuaninta xarf ku xiga ma suguunsan yihi taaqacu si waa xarakaysan yihi waa xarakaysan yihi qac aha wadaca anta tadacu dac fiiri xarfulxalqi fiiri wadaca fiiri waqaca soo laamta xarfulxalqi ma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 waayahay waayahay saddex noo qor ama labadaasa ugu muhiimsan waxa fadxadu ay saranta qabdcaaqilka waxa kale waa iska miaalo saddexda hartay waa saddex abo ma ahan qaacido laakiin labadaan waa qaacido kumanaan ficilad u helay saddexda hartay marka mar saddex qoro rakana wey waa halkaas ficila yidhahda mid labaadba male ha saddex ma qortay lambar saddex rakana ku qoro rakana ha rakana anta tarkanu irkan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar allah mustacaan waaya waa halkaas ficila yidhah asaga laftigiisa war ka taagan yahi doodu ka taagan oo waxay leeyihiin rakana waa shuhrat اfatxa miyaan weligeed maqasheen shuhrat اfatxa miyaan sheegay maxaa loo sheega de waa halka ficila le qaarna maba ahan le waa tadaakhul luqatayn qaar ale maba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 yimi abiya uu ka yimi soo maha abiya hadda xayd soo ficilo maha xaa marka la soo kordhi ma halkii hore loo daayo ani inta ishkaal gelid waa inta khilaafka ku jira dinko waa inaa horta wax ogaataan aan rabaa aniga wax ishkaalka igala wahoya haddii la yidhi waa mudaaricii adiya facilaa wey ficilaan kusoo qaadan wax cusub lama keenin maxaa raqam afraad ka dhigay ama waashaad waa runta ha khilaafkaasaa ku jiray marka khilaafkii dartiis aa loo keenay saasaa dhici karta macno fiicanaad keenta soo ma jeed waa kaasa marka waaad alaa kuli aal horta saasuu qorta sidii shiiku u qori jiro in loo qoree haddana waa kaasba waxbaadba ka fahamtee soo ma jeedid waxaa dhacda wax kaloodna hadda fahamsanayn markaa sii dadaashaan waa fahmayda juhdi badan insha allah kam waxa weyan daalib oo shiikiisa toban goor ka cilmi badan noocaas wey waayahay abaa an lamar shan ma qortay qalaa qalaa waa carooday wey qalaa waa carooday yaqlaa waa caroonaa qalaa yaqlaa Ah, anta taqla iqla cado ah.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 hayra rubaaciyi ila rubaaciya macnaha hayra rubaaciyi hayrada waa fadxinaya mustanan ka dhigay haye ma la qortay daabidkii haye ma la qoray miyaa la qoray akri haddaad qortay ama maa qabla akhiri maba aanan u yeerin أما ما كان قبل آخر ضمة عارضة فضاربه كل فعل ضارع يعتر اللام بالياء واتصل به واو الجماعة خير الرباعي ha waa u haya ninkaas qorantama lain qoranta haye miaali waxaan idhi dama caarida waxay tahay waa ficil kasta oo mudaaric ah oo muctalulaam bilyaa oo ay la xiriirsato waawljamaaca ma og tahay ficilkana waa facala ficilka la sheegaa waa waa facala facala muctalulaam bilyaa maxay ku imaan jirta yafcilu se kuma imaan jirin mashaa anta tamshii qadaa anta taqdii madaa anta tamdii soo maahan sidaasay aheed ma ogta waawljamaaca marka laga xidhiiyo sidaanay noqone marka fiiri waxay leedahay wacibaad raxmaan aladiina yamshuuna fiiri yamshuuna asalku muxuu ahaa yamshiyuuna yamshiyuuna qabla akhirka maxaa saarnaa kasro haashiinka qabla aakhira yaduna waa aakhirkii cibaad raxmaan aladiina yamshuuna asluhu qur-aan hadda kama hadlayna qur-aanku sidaanu ku soo degay ee carabiga carabiga asalkiisu yamshi yuuna marka fasuqilat damatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasratun fanuqilat damatu ila shiini bacda xadfi xarakatihaa faltaqaa saakiraan iltiqaal saakiriina dhacay marka laba xarf ciluu ka dhex dhacay kan masiyada badan noo reeb waa wowda faacile yaada xadaf fasaara yamshuuna marka amar marka yamshu hadda maxaa saaran qabl aakirkii damaa saaran laakiin damadu say ku timi iclaalay ku timi waa naga hadda soo naqlinay iclaalay ku timi soo maaha waa kasra caarida marka waxa weeyaan hafiirina waxay leedahay tugsaru lhamsad dama caarida soo maaha waxa saaran qabl aakirka waa dam waxaa leedahay tugsaru lhamsatu nadaran ila اlasl maxaa leenahay tuksaru lhamsatu nadaran ila اlasli asalkiiba fiirayna annaga yamshi uu ahaa tuksaru lhamsatu nadaran ila اlasli asalkiiya la fiirina marka waxaa la leeyahay imshuu socda an imshuu wasbiruu calaa alahti waxaa weeyaan uma qdu ilaya walaa tundiruun uma qdu uqdu fiiri iqduu wey iqduu asal ya faqaalu bnu lahu bunyaan ubnu asalku ibni yu ibni yu fiiri ibni yu saasoo asalku markaasaa la usidqilati damatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasratu markaasaa fanuqilati damatu ila nuun bacda xadfi xarakatiha markaasaa ibnu alaleey wmdu xayu tumaruun imdu ah, waxaa weyaan imdi u imdi u ay aheed eh, imdi u calaa kulli xaal qaacidadii waan fahmi soo maahan haye marka haddaad tiraa ibnu imdu imshu kulligood waxa weeyaan waa isku mid waa hal iclaal laba iclaal ma aha hal iclaal wey ah.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 hadda faki ku samee umdud dhe umdud umdud faki ku samee umdud taas waa qiyaaskii yarxamuka allah taas waa qiyaaskii labadaas miaal hayashaadkiina marra lam tamura umrur faki ku samee mrur tamuru mara anta tamuru umrur umrur mara anta tamuru umru adi maad ila socotaa mara maxaa shaad ka dhigay inay kor inay dama ku timaado ha ha shaad ka dhigay shaadkaan ku bisaala hadda mara adiga kuma weydiin ninkaana weydiin gacantuu ka taaga ka faa'idayso qiyaaskeedu wuxuu ah hoos waa reer hoos adwa tamiru alad maa noqone tamuru umru haye meeqaan haynaa afar ma haynaa qaara saddex haye miyaan lahaynin war miyaan lahaynin facula miyaan lahaynin ashuuratu dama miyaan lahaynin facala muctalaan bilwaaw miyaan lahaynin mudaacafu facala almufakak alladii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 waayahay iyo shuuratu dama mudaarica ay gashay amarka ka imaana mar walba amarkaan rabnahay laakiin mudaaric waa soo marayna iyo facala muctalaan bilwaaw iyo mudaacaf mudaacafu facala almufakak alladii yaati mudaaricuhu calaa yafculu qiyaasan aw shaadan iyo wejhu catala alaclaa shantii qablalaakhirka dama asliya ay saarneed oo hamsada la soo jiitay damada waa noo dhamaatay sooma war ma dhamaat waaya maxaaba noo dhiman kasra caarida bees aa dhiman daabiday leedahay iyadoo tiro maleh daabidkeeda qoro warkeeda waa iska fudud yahay wa amaa maa kaana qabla aakhirihi kasratun caarida dheh wa amaa maa kaana qabla aakhirihi kasratun caarida fakulu ficlin mudaaricin mudaarican ka keenayna mogta mudaarican amarka ka keennaa sidiisaba saas ma la socotaan Ah. mudaaric wax walba soomadi u celayn mudaaric waa meesha miisaanka aan ka dhigayno ah, amarka marka ka yimaadaa loola jeedaa mudaarican ah, amarka mudaarican ka yimaada aa loola jeedaa amarkan hadda aan ka hadli doono waxaa leedaa waama maa kaana qabla aakhiri kasratun caaridatun fa kullu ficlin kullu ficlina meesha ku fa kullu ficlin faska geli amaa kadib faa la geli jiray fa kullu ficlin mudaaricin min aulaaiyi intaas ma qorto fa kullu ficlin mudaaricin min aulaaiyi saas ma qorto fa kullu ficlin mudaaricin min aulaaiyi muctalilaami bilwaawi muctalilaami bilwaawi ma qorto muctalilaami bilwaawi ma noo qorantaa itasalat bihi yaa lmuanaati lmukhaaaba itasalat bihi yaau lmucanafati lmukhaadaba wa amaa maa kaana qabla aakhiri kasratu caaridatun fa kullu ficlin mudaaricin min ahulaaiyi muctalilaami bilwaawi itasalat bihi yaau lmu'anafati lmukhaadaba ficil kasta oo mudaaric ah oo hulaaثi ah ama facalu noqon kara ama facuul hadduu raba noqon kara faculo waa noqon karaa acula u noqon kara ee faclada unbaa badan ficil kasta oo mudaarica oo muctalulaam bilwaaw ah bilwaaw ah oo ay la hariirsato ya lmunasib mukhadab waxaa korayda qablalaakirka kasra caabid horta fiiriya ficilka hadda arrintan u fiirsada ficil kasta oo maalan facala facala ka soo qaad faculana waa la mid abla aakirkiis maaa ku haduu ya muctalaan bilwow dama soo maa soo qabo adigu hazaa taqzuu dacaa tadcuu qablalaakhirka soo dama ma saarna marka yaaw muanasa mukhaaaba la xidhiidsato kasra kuli kasradu marka iclaalay ku imaanay hadda marka labada miaal noo soo qabood idinku damadaba saarteen qablaakhirka asalkii waxaad tidhahdaa tadcuu haye yaa muanas mukhaaba la xidhiid tadcuwiina tadcuwiina marka tadcuwiina markaad tidhaahdo waxaa lahahdaa ustuhilat اlkasratu calىa xarfi cilatin qablahaa damatun nuqilat اlkasratu ilى alcayni bacda xadfi xarakatihaa iltiqaa saakinina dhaca marka xarakada kan laga qaado yuu ka dhex dhacaa wowda iyo ya-da yaa masyaro yada maxay waa faacilkii dhammaan wowda xadaf cayntiina waa kasrin hay maxay noqe tadciina soo maha tadciina caynka qabla alaakhira maxaa saaran haddeer kasraa saaran kasradan asal u leeyahy ma laha ha damu asal u laha marka waxaa leedaha waa kasra caarida marka laba dariiq waa la samey in la iska xadfo oo inta la yidhaahdo kasradaa wowdii laga xadfay kadibna la yidhaahdo wa kusirat ilcaynu liajri munaasaba iyo in loo naqliyo in loo naqliyo labada waa la mara marka waa u naqlayna anagu aa mid kale intaan duurka ka keeni lah tadciina anta tadciina taqzuu ya almaanatu mkhaadaba la xariiri taqzuwiina nafsu dariiqii sooma nafsu dariiqi marsi usaqilat kasratu calaa xarf cilati qablaha dama fanuqilat ilkasratu ila zaay bacda xadf xarakatiha faltaqa saakinaanta wowdiyaa la xadfay anta gabar yahay taziina zaa'ida waxaa saaran kasro caarida ilaa dama asalu ahade anta taziina anti taziina w anti gabara lala hadla saruwan waxaa weya gabadhii waxaa laga keena facula nabad maahano kasra caarida qablal aakhirka markay saaran tahay dhegaysta sidii loo shaqlaya dhegaysta horta dama markay saaran tahay khaalisa uu sheego wuxuu ku yidhi wadumma god alhamsa hamsaha qabla lusuumi dami damaha laasimidiisa ka hor haddii qablalaakirka dama laasimahu saaran tahay hamsada god dakhala tadkhulu udkhul mata ah, wadumma god alhamsa hamsaha qabla lusuumi dami manaahi rijaalka wuxuu leeya waa min baabi idaafati sifa ila almawsuuf lusuumkaa sifa mawsuufkiina damada ah dama oo laazima weeye marka saasuu leeya manaahilkafiriya qabl aakirkiiah waxaa saaran dame laazime hamsada ka horayda soo god oo waxaa tiraa udkul ukhruj uqsudhe udcudhe taas waa ka gudmi maxaa soo haray kasra caarida hadday saaran tahay labaa kuugu bannaan u fiirsada hadalkaas aada u dhegaysta labaa kugu banaan kasro khaalis ah kasro khaalis ah iqzii gabar yahay duul iqzii duul aad leedahay kasro khaalisa ah wey oo dama aan lagu arag za taqzu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 la ursiiyey kasra khaalisa ah horta kuu bannaan iqzi idcii waxaa kaloo la aqbalay ma fiicnaan badna waase la yeelo waa la aqbalay wuxuu ku tusaa kasro khaalisaa fiican ah, kasro khaalisaa fiican tanna waa la ogolya ishmaam ah, ishmaam ood kasrada xoogaa ursido waxa wey jus min sawti damaa waa la ogolya sidaas aan u sharxaayo badrudiinku ma mari doono badrudiinku waddo kalu mari doona oo uu yidhaahdo dama khaalisa saar amase damada waxaad ursiidaa jus min sawti اlkasr halkaasuu ka baxa isaga waddada aabihiis ma marin laakiin dhammaan shuraaxda kale waddada ay ina maarigi marin waxa weeyaan baxraqa ka soo bilow xusuululmasaraha manaahir rijaalka fatxu aqfaalka kulligood waxa wey iyo kuwo kale ilaa afaran un ka fiiriyan umalayna maanta kaliya ah, iskuma khilaafaan kasro khaalisa afsax ah kasro dame lawsiiy waa banaanya badrudiin asag wuxuu ku dhihi doonaa dama khaalisa ad ugu dhawaaqi uquzii aad leedahay uquzii aad leedahay yidhahda waxaa kaloo bannaan damo xoogaa yaroo kasraa afka sanka loo saaray halkaas waa badrudiinka warkiisa badrudiinka warkaasaa meeshaan ugu qoran mana sheegino toos uma abaarin sababta uu uga leexday dariiqi aabihiis oo ma ilaalino ma dhihin intash ila kitaab markaad sharxaydo ama asaga war dariiqiisaa la maraa ama waa la cileeya oo waxaa la idhaha saasuu yidhi laakiin ma ahane sidaasay ta ma usan dhihin wuu yidhi waa naxwu iqzi oo kale qaadku bila waa la aqbalay waa la aqbalaydaasaa laga fahmaa yihahde in laga fiican yaha iyado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 afcalo laga keenay haye warkaas waa la fahmi soo maaha meesha xarfu mudaanacadu tiilay ee hamse lasoo dhiga haye hamsata qacin xaalata hamsadaas hamsaduna waa hamsatulqaci iyo hamsatulwasli maaha waxay leedahay adkhil yadaka adkhil adkala waa geliyey adkil adkil yadag ah.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 dhigaa in buniya waa haddii laga dhisay min hayrihi hayri afcala afcala kayrkiisa waa markii laga dhisay hamsatulwasla soo dhigana ilaa waa musakanu aani waa musakanu aaniy in buniya haddii laga dhisay min hayrihi afcala kayrkiis oo wasukina la reebay aanilmudaaric mudaaric xarafkiisa labeeya ah, xarafka labeeya xarfu anaytaa koow ah midka labaad waa saakn waa musakanu aani haddii musakanu aani uu noqdo hamse oo laidhaha hamsatulwasliyaad keeni oo meesha xarfumudaaracada soo dhige hamsatulwasli waay ah, oo wasukina la reebay yaa la reebay aanilmudaaric mudaarica xarafkiisa labeeya haddii amarku ka yimid mudaaric oo xarafkiisa labaad uu reeban yahay aana laga dhisin afcala waxaad soo dhigay meesha xarfulmudaaracada hamsatulwasli ayaad soo dhigay sidii loo shaqlaya weli kuma usan sheegin ogow hamsatulwasligaa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 u geysa ah, waa muxarafka aanigii sidiisa ugu dhawaaq wacadda tacidu lam tacid cid iska dhig wa mukhtasaran xaal lagu gaabsanaa cala alxadfi in lam yubna haddaan laga dhisin min daalika labadaas aan kuu sheegay labadaas haddaan laga dhisin amarka falmru amar min kulli ficlin ficil dhammaantiis xaggiisa xaala uu ka ahaaday ficilkoo itasala uu la xadhiisaba bihi ficilka alifulisnayni oo waawu jamcin ow yaau mukhaadabatin mujaradun waa mid laga dhartina min annuun wاlmru yubnaa calaa maa yusaw bihi mudaaric amar maxaa lagu bineeya wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray marka afcaal khamse maxaa lagu jasmi jiray xadfunuun amarka ka yimaadaan xadfunuuna lagu binaynaa waa intaas intaasu kuu sheega markaasuu ku yidhi falamru amar min kuli ficlin xaalu kaada ficil dhammaantiis ficilkoo itasala bi ula xidhiirsado bihi ficilka ainayni ainay oo waawu jamcin ow yaau mukhadabatin mujaradun amarkaas waa mid laga dhartir mina nuuni naxwi ifcala labadiinu sameeya wafcalu raggiinaan badanu sameeya wafcal i gabar yahay same amro amar mimamruyaad soo qadaranay mimaana waa ka xaalaynay walmru amar mimaakii xaggiisa xaala uu ka ahaaday lam tatasil hiya madkuuraaddii aysan la xadiisan faacil kale ka soo celina tatasil saddexdii alifrisnayn waaw jamcin yowm marti mukhadaba ah, saddexdaasu celi ficilka amarkaa oo aan saddexdaasu la xiriirin waxaad u kala qaataa saxiixulaakir iyo muctalaakhir saxiixulaakir hadduu ya iskuusaa hadduu muctalaakhir yan aakhir ka xadaf waa intaas waa ka dhamo wlcamru amar mimaakii xaggiisa xaalu ka ahaaday lam tattasil madkuuraadaysa la xidhiisan bihi maaga musakanul aakhiri aakirkiisa waa mid la reebay waa goorma in kaana hadduu yahay saxiixan ay saxiix alaakhiri naxwu ifcal same wa maxduufuhu maxduufu laakhiri aakhirkiisa in la xadfo wey musakanul aakhiri soo maahan maxduufuhu aakhirkao eli amarka hadduusan aakirkaa la xadfaa hadduu muctalaairiyo aakirka ah.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 fiiha waxaa ku bannaan wejaan addamu alkhaalisu ku uqzii uqzii udcii taas waa mid koow naxwu uqzii yaa hindu iyo wa ishmaamu damada in la ufsiyo bilkasri naxwu uqzii bidamatin xaala u sidaasu dama ay ku dheehan tahay damadoo manxuwin bihaa loola leexday naxwalkasrati wallaahu subxaana wa tacala aclam wsal allah calaa nabiyina mxamed